shahr ibni hawshab an shahr ibni hawshabin qala shahr may ka golay gulton meray liumi salama umi salama may ngaray radi allahu tacaala canha can umi lmuminiina muminiinta aya uma lmuminiina muminiinta adisoy ma may kana aktaru ducaai rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay ducaadis aktarkay may haadi ida kana rasul hadi haaday cindaki adagda hadi haadi rasulka maki banasro may ka duaysra jari qala mayka golay kaana aktar ducaaihi ducaai rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki duaadisan ka badan may haatay ya muqalib alqulubi qulubta hal i gadgadiyaayo sabit sug qalbi qalbigay calaa diinika diinka korshay ka sug rawa tirmidiy waa cudiidka wariyey can shahr ibni hawshabin qaala shahr may ka golay kultu liumi salama umi salama mangari radi allahu taala canha ya uma almuminiina muminiinta adisoy ma may kana hadi aktar ducaai rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshay duaadis aksarsa may haadi ida kana huwa rasulka adi haaday sala allahu alayhi wasalam cindaki agda adi haadaw duaadistan kabadantaew qaalan mertay kana aksaru ducaayihi ducaai rasuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshay duaadiskan kabadan may haatay ya muqalib alqulubi quluubto alihi gadgadiyaayo sabit anta adasog galbi galbiga isog calaa diinika diinka korshay kasog taasa duaadisan badanayt hawa tirmidi waqaala tirmidi may ka golay xadiun hada xadiun waay xadiska soo xasan rawahu xadiska may weriya tirmidi an abi darda radi allahu taala canhu qaal abu darda may ka kolay kaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kolay kaana min ducaai daawuda sala allahu alayhi wasalam nabilahi daawud duaadis may kumid haatey allahuma ya allahu alehyo ini ana asaluka kasuaale xubaka jecelka kasuaale wa xuba man of jecelkaya kasuaale huwa manka jeelkaad kajeel walcamala camal iya kasuaale aladi camal oo yubaligu acmalkaniani deelsiyo xubaka jelantay deersiya allahuma ya allah ala ijcal wel xubaka jacalka axabak ili jeelan badanyi ayanantike min nafsi nafta ili jeelan badanyi ali wa min hali ili kujeelan badanyi wa min almaai bilin kujeelan badanyi maagaas albaridi gobobon can abi darda radi allahu taala anu qaal abu darda may ka golay gaalo rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay kana min ducaai daawuda sala allahu alayhi wasalam nabiy llaahi daawud ducaadis may ku mid haatey allahuma ya allah aleyo ini anasaluka kasuaale xubaka jeelanta wa kasuaale ilah jecelka in adkajeelad iya kasuaale wa xubuga irid wa wa xuba man goof jeelantiis iya kasuaale yuxib huwa man kajeelka ad kajeel ilah lank adkajeel ini anajeeladon kasuaale wala camal acmal fala kasuaale aladi camalkaas o yubaligu huwa camalka deersiya deersiya xubaka ilah jeelanta deersiya camal ad jeelanta deersiya ilah kasuaale allahuma ajcal ilah el xubaka jecelka axaba kilijeelan badinyi kuweel ilayaatikelijeelan badinyi min nafsi nafta tida linkujeelan badinyi wamin ahli linkujeelan badinyi wamin alnaibi linkujeelan badinyi maagaaso albaridi gobobon rawaama yuray xadiska tirmidi waqala tirmidi mare xadisun hada xadisun xadiis kastoo xasanun xasan waan anasin radi allahu taala canhu gaala anas may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka goolay alido daaima biyaada ljalaali walikraami daaima wa alido daaima biya da ljalaali waynanta lihin saaxibayo walikraami wa ya da likraami karaamada lihin saaxibayo taasay daaimaw oo duaadiyeeda ka tara markasta duaysadaasa ya da ljalaali alikraam dhaawa alidu daaima biya da ljalaali waynanta lihin saaxibayo walikraami wa ya da likraami karaamada lihin saaxibayo taasay daaimawa rawa tirmidiyo xadiis uri warawaamay kala weriye xadiiska nasaayo min riwaayati rabiicata bin camir asxaabi qaala alxaakimu xaakim may ka goolay xadiiun hada xadiiun waa xadiis kaasoo saxiixulisnaadki sanadii saxiix alidu bikasri laam iyo lafi wataytidizay almucjama macnaahu macna alidu macnaheed ilzamu laazima wa hadihi dacwata dacwadantanga yaada ljalaali walikraami dacwada laazima ilzamu laazima hadihi dacwata dacwadan laazima waaktiru badiya mina min adacwati dacwadan badahi badiya way bacdisha badiya waaktiru badiya mina min adacwati dacwadan badiya waan abi umamata radi allahu taala anhu qaal abi umamay kaole dacaa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul shay biducaain kai kaiirin daca rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahay rasul shay kadoaysada biducaain a kadoaysada ducaadasoo kaiirin fara badan duco fara badan iyo rasuul kadoaysada wa lam naxfad naxnu unun xifdine minhu min adducaai ducaadasay shay shay an shay an xifdin kulnaa una merna ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo dacawta tugday ilahiya tugday biducaain ducaaye ka tugday ducogaas oo kasiirin fara badan ducogaas oo lam naxfadna an unangadina minhu min aducaa shay angadina ka tugday sida faqaala nabiy naomay ka goore alaa adulukum ana santusiyey alaa ma santusiyey yajmachu amaaga jamya dalika almadkuura madkuurkaas jamya kulah kula dalika kaas kulisha jamya santusiyey natusi tagulu antaadma eraas allahuma ini asaluka ila akhiri eraas allahuma ya allah aleh ini ana asal suaali kaadi ka suaale min hayri ma aladi kan hayr badan ka suaale saala suaalay kaada minhum imamagayse nabiyuka ka suaale muhamadun e sala allahu alayhi wasalam waacudu men gale bika ilah adi komen gale min shari maagi shardisa komen gale istacaada migan galay minhum imamagayse nabiyuka nabaga migan gali muhamadun e sala allahu alayhi wasalam wa anta ilah ad almustacaanu ali lakukaalmi jiriya lakukaalmo dalaba yato wa calayka walbalaagu deerowna calayka korka ahaadi ada sababka laka deerew walaa xawla xiila minin sunan ala quwata go ila bilah ila bicawni illah ala kaalmidis maahin rawahu tirmidiy tirmidiy adis uri qala tirmid mali xadisun hada xadisun hasanun dajisa same waan abi umamata radi allahu taala anu qala abi umamay oli daca rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki duasaday biducaaina kuduasaday doogaaso kasiirin fara badan lam naxfad naxnu nang xifdina minhu min adducaai duadasay shey shay xifdin kulnaa lahu linabiy nabo may ngarna ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo dacowta biducaain wa dacawta tuugday biducaain duaa fara badan la sugdi ducgaasoo katiirin fara badan lam nacfadana anu nang hifdin minhu min adducaa ducgaasoo heshay shayan shayan hifdin faqaala nabiyu yani nabag may kagoolay sala allahu alayhi wasalam alaa adulukum musun tusiyaayo ay biducaain akaduaysat ducagaasoo katiirin fara badan lam nacfadan hifdin minhu min adducaa shayan hifdin akaduaysatiyo faqaala nabiyu naw reer meeray hay alaa tiisin taas xifdi waysento wala dhonkulmiyaasa sii sheegay alaa adulu mutusiyaayo kumisin calaa maa shaysun tusiyay yajmac llahu ila yajmacu yajmacu huwa ma kulmiyaw dalika kaas kulmiyaw kulah kula dalika lmadkuur madkuurkan kadohasdaay dhumaantis kulmiyaw sin sheegay tagulu in sheeglay ma tagulu antaad ma eraasay bimuamo ma eraasa yani allahuma ya allah ale ini nasaluka kasuaale min hayri ma aladi kaan hayr badan kasuaale saala suaalay kaad kasuaale minhu mima maagayse nabiyuka kawarsadi muhamadun sala allahu alayh wasalam waacuud anmen gale bika ilah wadik amen gale min shari ma aladigi shartisa kumingalay saada mingalay min mimama nabiyuka nabaga mingali muhamadun e sala allahu alahi wasalam wa anta ilahu almustaacaan alihilku kaalmo dalaba yeeto wa calayka albalaau walbalaagu derowna calayka korka ahaadi darja digi derowna ada dartaalka derewa ilahu walaa xawla walaa taxawula wareega shacamnasiyatilahi lkareegda umahaan lanaa una minin sugnaan ilaa bicismat illahi ala dhoorisiismaahi walaa quwata gowl lanaa awood oo calaa daacati illahi lkagunaw lanaa minin sugnaan ilaa bilah ilaa bicawni illahi lakaalmadiisma awa tirmidiy tirmidi adisal tirmidi mar adidun ada adidun wa hadiskaas oo xasanun darjadiisna san eh wacan ibni mascuudin radi allahu taala canhu qaala ibnu mascuud cabdillah bin mascuud may ka gore kana min ducaai rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam ilahi rasuulkii duadiis may kumid aha allahuma ini asaluka muujibaati raxmatika wacazaima makfiratika wasalaamata min kuli irin yani wa kay walganimata min kuli birin ilaa aakiriya kumida wa kana min ducaai rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulkii ducaadiis may kumid aha allahuma ya allahu aleyo ini nasl suaaleyka adi kasuaale muujibaati raxmatika naxariista waliwaajibiya kasuaale ma yujibu raxmat allahi ilahay raxmadiis waliwaajibiya min alcaqaaidi aqiidiyaale eh walacmaali saalixati eh wacazaaimi makfiratika makfirada oo la adkaaye kasuaale ay cazaaimi makfiratika wamujibaati lgufraani lay cazma fariido waajiba lere wacazaaima makfiratika wasaluka kasuaale cazaaima makfiratika makfirada wali waajib ya leewiyen muujibaati oo kale kadigan wacazaaima makfiratika makfirada wali waajib yaw ey muujibaati lgufraani wa gufraan wali waajib yaw waqaca walidina la dhaafaw min adunuubi wataqsiraati eh ay wahay wacazaaima cazima lama falam yuczam calayna mal adkayne mal waajib malkuasinaa wacazaaima makfiratika makfirada wali waajib yaw iyo ilaah kusoalay raxmada wali waajib yaw iyo dembi dhaafka wali waajib yaw وacزaaئma مغfiratika مغfirada wala waajiba kasoaale وaلsalamata bedbaado min kuli idmin dembe kastala kubedbaado kasoaale وasaluka alganimata kasoaale min kuli birin shay kasta winaag bir lianimoysadaw albir mayb aطaacatu acmaal الخair وaxusn اlxaal وanaxwi dalika la samafal oo dhan khair kasti kasoaale وaلsalamata bedbaado min kuli idmin dembe kastala kubedbaado alganimata animoysado min kuli birin winaag kasta lianimoysado kasoaale walfawza liiban yakasoo alay biljanati janalka liiban abyama hadii aakira laderon wanajata fakudaw yakasoo alay min annaari naarna lagu fakudaw fawama yuri wa adeska yani wa kay alxaakim wuriy abu cabdillaahi ah kunyadiis abu cabdillahi leeraay waqaala may kagolay abu cabdillahi xadisunada xadisun hasan darjidisasan elaa shardi muslim muslim shardi shayna ka ansaxey muslim shardi shay maanaa rijaali muslima wuriyaay muslim rijaali adidka wuriyaay baabu fadli ducaay ducaa fadli shayen baabey yani bidar aybi magunaan lakadoaysada lang magun landoayaw mana bidar aybi magunaan ladoayaw lang magun yani wakay landoayaw fadlageed baabu fadli ducaai dua fadli sheeyen baabey bidahri aybi magunaasho korshe lankadoayaw magunaan korshe lankadoayaw langka landoaya so magun mana qala lahu taala ilahi may kagolay waladina kuwi jaa-u kooyeen min bacdihim ahay asxaabto bacdisho kooyeen yaquluna ma erahan rabana ya rabana rabana isir dhaaf lana ununa nin dhaaf waliikwanina walaalnyoganaan dhaaf aladina ikwaantaas oo sabagu dhagina unana hormaren bilimaani iman oo kula hormaren nan dhaaf saeraayan waay kolku wal amaanaay oo dadka eraayan markaas ilah dadki hormareeno oo muminiin haayen dambisho dhaaf eraayan ya ilahay amaanaay waladina kuwi jaa-u kooyen min bacdin bacdi saxaabati asxaabaga bacdisho kooyen yaquluna ma eraayan aladinkas rabana ya rabana rabana isir dhaaf lana unanin dhaaf do-aada sadi ho gofando aayat adiska bilaawas markaasa gofkananto aaye meel badan aayaadka ragaas rabi ikfir lii waliwaalidaya walilmuminiin waa kay adi hormali wastakfir lidambika walilmuminiina markan horeey torta adi toogadaas markaasa dadka kalen ilahay in toogaas docadan marki badana mustajaabnagadaas maybua marki ad caam ad ilahay in toogaas mana haas naftay lehan isi hang wel mae unudong hangna siiya kufaylema yaguluna may kagoolayan rabbana ya rabbana rabbahano ikfir dhaaf lana unanin dhaaf waliikwanina walanyoganana dhaaf aladina ikwaantaas oo sabag u dhagay na unun biliman iman na walahormaren sidi yelay ay sidi kakoytile dhowgisilkadoaysade rabana fir lana soderas ma rabana fir li meelaas walikhwanina yani wa kay taas meelaas ay sidi kakoytilelkudewa rabana fir lana laybis yani waqala allahu tacaala ilahay may kakole wastakfir anta nabiy llahi muxamed o dhaafatin dalab lidambika dembikika dhaafatin an dalab yani rasuulka dembe malahayne yani lidambika umada laylnrij umadaasa wastakfir dhaafatin dalab antaada lidambika dembika dhaafatin an dalab walilmuminina muminiinta nandaafatin dalab walmuminaati muminaatka bilaante eh muminaatka migilka muminiin wa walmuminaati muminaatka bilaante nadaafatin dalab wa e rasuulkana wela nadaafatin an dalabi ilan wali ilahay amar fuliyey rasuulka sala allahu alay wasalam waqala lahu taala ilahay may kagola ikbaaran mukbiran haal ilahay ku khabra can ibrahima sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi ibrahim kusuok warbixiyaayo ku khabra alama eray subxaana wataala rabbana ya rabbana rabbana sir daaf lianin waliwaalidaya lamaday waalidnin dhaaf walilmuminiin anan dhaaf yawma maalan dhaaf yaqumu lxisaaba isaabka kuma maalinti xisaabta kuma solis xisaabo ilahu anin dambigay dhaaf ay lixisaabnay welidinkaina dambisho dhaaf ay lixisaabnay muminiintin ilahu dambisho dhaafo rabbana ya rabbana rabban ifir dhaaf li anin dhaaf suaaladi iska bilaas markaas ba waliwaalidaya aaday awkaynan dhaaf walilmuminiina muminiintinan dhaaf yawma maalan dhaaf yaqumu lxisaaba isaabka kuma وعn abi darda radi alahu taala canhu anahu an abadarda samica dhegi rasuul lahi sala lahu ala sl yaqul rasulka walaa dhegi ma min cabdin adon majar abdigaaso muslimin abdigaaso yaduu doayaw liakihi akilabdi adonk walhalshay indoayaw bidahr lgaybi makunaanka doayaw majar ilaa qaala lmalaku malagu sunkuwargamnen aragaani maerey walaka bimilin wa bimilin walaka bimilin alinasan ada tuugday lankan tuugdi oo kale kin sugnaati ali ahi anahu ana abadarda samica abudarda rasuulalahi dhegi sala allahu alay wasalam yaqulu rasuulka halka golaw sala allahu alayhi wasalam ma min cabdin adon majar cabdigaas oo muslimin muslime mijer lang muslime mijer yadcuu duaayaw liakii aki lmuslim muslimkaas walaalshen duaayaw bidahr lgaybi mognaagna haalkasa unyi walaalka dahr isku zaaidla bidahr lgaybi bilgaybi mognaagna haalkasa unyi kofkaas doayat lang magno intun roogna wa oo lanki magno intun roognen doayaas lankaasoy oo walaalshay magongmiilkal jar unto ayaw majar ilaa kaalal malaku malag may kagooley walaka adina maylata bimilin bimili ma dacawtahu walisundo ait oo kale adina latasare adlanka ma indo ait ilahu irzaaq waasace halaalesi ilahu cilmo naafac lesi ilahu yani waa kay muraadka insihil kada irtilanganto ait markaasa adina taas oo kale lata saas oo kale lata malakingaralili walba adlankaas untoogdo malagoo adin yani intaas oo kale lata karaw faididaasa lata kofka fadlashe lanka magunlandoayo red yani halanisdoayo red lamagunyi rawamay wuri xadiska muslimun imaamu muslim iya wuri wacanhu an abi darda abidard may bal kuriy ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam kana ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam kana rasuulka may aade yaqul rasuulka ninka goolaw ahaadi dacwat lmari of duaadis marigaaso almuslimi muslim e ducaadis biakiihi walalsha in doayaw bidahri lgaybi mugnaagna halkasun in doayaw duaadi adeer mustajabatun til ajiiba wa cinda ra'sihi ra'si lmari ofka doayahay madishe bis malakun ahaadi malagaaso muwakala nu wakaladi kulama dacaa huwa marigan doaayo liakihi akilmari qofka walal shay muslimka bikayri inkudoayo qaala almalakul muwakalo malagila wakaaladay bi bilmari kofkaas an wakaaladmeegare amin walaka bimilin san are amin ilahu duaadis lankan asbal adina taas oo kale latasalay mana kalkan lankaas walaalkalay o ndoayo so markas ndoayo soo dhamata adina faidada taas waka gabtalilay mana adina taas oo kale helaasabalkaleya malagkan ba yani ilahay aaminkin arahay baynama tan hadi yani hadii ad lay do-aysato wala jiibe alla subxaana wataala balan gaadi yani mustajaab tagna saaseye wala jibelilay mana ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam kana rasuulka may haadi yagolo rasuulka ininka golawaadi dacwat lmari of doaadis almuslimi muslim e doaadis liakiy akilmari ofka walalshe en doayaw bidahri lgaybi bilgaybi muqnaasha haal akaas kasuganyi aki meelin roognon doayaw mustajaabatun hiya doadiyeede fila jiiba wa cinda ra'sihi ra'sil mari ofka wala doaayahay madi sheegdis malakungahadi malagaasoo mookala nookal kulama dacaa duaayo liai akilmari ofka walalshen duaayo bikayrin kaduaayo qaala almalaku malag yalmuwakalu la wakaaladay bi bilmari qofkaasan wakaalmeeray aamin ilahu ajiib walaka adina lanyaho walaalka ilahay intugaay bimiliga leta bimili ma dacawta waliadantugdi oo kale leto ay bimili ma dacawtahu uswalintugdi oo kale leto hawaa muslima muslim iya waadilkuri baabun fi masaa'ila masalyaariyan baabay min aduaai duaa kumide an usamata radialahu usamata ibni zayd xibi rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam radi allahu taala canhuma usi hawshekadaalaada qaala usaama may kagole qaala rasuul llahi qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagole man sunica lanki la suubiyo ilayh ilaa man manka ntikee macruufan winaag lan suubiyo faqaala kagolo lifaacili faacili man mankaasoy faaciltay winaagan suubi jazaka allahu khayran her fakad ablaga huwa mankaasoy kahel dheeraday fi hanaayi do-aado ka amaanto kahel dheeradi qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay man sunica lanki la soobiyo ileyh ilaa man manka inti kee macruufun winaag lan soobi lanko winaagkin soobi oo faqaala manki ka goolo lifaacilihi faacil macruufi macruufka soy lanki falin ero jazaka allahu khayra macruufa insubira khayra laki injaazi er fakad xaqiiqi ahaan ablaga huwa mankaa soy kaheldheradi fi sanaa'i amaanta kaheldheradi a ilan yani jazaka allahu khayra oo badertu ana kolley macrufa insuubiday wal abaalgud e ana kasii koro kin abaalgud oo kiifilang maba kasii koro ilaahay angana saaray ilaahay kheerka injaazi saarti mana kolka ducaa eedan wingu fakad ablagahu amanka xeel dheeradi fitan a ifaaladi ka heel dheeradi rawaama yurey xadiiska tirmidi wagala tirmid mer xadiisun hada xadiisun wa xadiiskaas oo xasan darjidiisan saxiixun o saxiixun ama saxiix waan jaabirin radi allahu taala anhu gaala jaabir may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may goole laa tadcuu an calaa anfusikum nasin wala unka sheegda nasin un habaarten wa laa tadcuu calaa anfusikum nafyaalkin korsho un habaarteen walaa tadcuu calaa awlaadikum awlaadin korshon un habaarteen walaa tadcuu calaa amwaalikum maaliyaalkin korshon un habaarteen walaa tuwaafiqo un waafaqden min allahi ilahay un waafaqden saacatan saadan waafaqden saacdaas oo yus'alu huwa alla la su-aalow fiha fi saaca hadda an saismalay lawarsadaw oo fa yastajiiba huwa la ajiibo lakum sin ajiibreed rawaa muslim muslim iya wadiis oo wakti may jirta walida walitugdood la aqbalaw kalkun ducaadahoo bad habaar badiyaas habaarkaso ada naftaysa habaaraso awlaada habaaraso dadka maalka habaaraas wakti may jirta ducaado la aqbalaw oo ilahay wali oo la su-aalob dad sii adina wal habaar ee su-aal tideed lakasii habaar tideed an weelan alileyman habaarka badan mala gol can jaabirin radi allahu taala anhu qaala jaabir may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goole laa tadcu n habaarten calaa anfusikum nafyaalkin korsho n habaarteen nafyaalkin korsho habaarten o is naftin is habaarten ilah si wel ilah si arten walaa tadcu habaarten cala awlaadikum awlaadin korsho habaarten awlaadan marki yani anaanadaasansay oo kale habaaranka anaanaten habaarten wa oo markas ba ilaahay kadila ilahay sida kaweli kada ala kawakasi ala sida walaasan arten ali walaa tadcu habaarten cala awlaadikum awlaadin korsho habaarten dadka habaarten badan badan yani hanuun firma reeb dibshooleta kalkan daado badan habaarka badan wala sureedaarema walaa tadcuu n habaarten ala awlaadikum awlaadin korsho n habaarten walaa tadcuu n habaarten ari rasuulka sala lahu alayه wasalam calaa amwaalikum maaliyaalki n habaarten oo neefka ob laanaanadaw habaarlka anaanada oka in welan alilay mana laa tuwaafiqu yani waa ka in waafaqdeen min allahi ilaahay sha in waafaqdeen saacatan zamanan zaman in waafaqdeen saacadaas yus'alu huwa ala la su-aalaw fiha fi saaca ada an siisma layli warsadaw may jirta ilahay walkhayr layli warsadaw sacdiyadahatina sabaarten an anwaafaqden sacdaas oo wafkoom habaar badiyo waktigii kutoose mida kutoose reed taasa la diiday wa oo fa yastajiiba huwa ala jiibo lakum sin ajiib reed mana khashyata an yaqaca ducaakum ducaadin dhiyow shaygo lakuobsadaw hada kan e fi waktin waktidi waktidaaso yustajaabu fihi fi lwakti laajiibo oo fa yustajaabu lakum reed fataqacuu dhiidan reed fi xarajin wahalakatin hilaka dhiidan reed mana isine waan isabaarten wa fihi may kasugna ana ducaa rubama yuqbal walow lam yakun maqsudan may ba kusugna xadiska doaada ini la aqbalaw hataa sifadaas wal maqsude bay haanay almay hadii sabaarto maqsudkaasa isabaarto midunugaasi nagado yani mafadaas kalkun reed yani dhiido dhii kortu reed adagi hoob habaar badanta habaara kijaraas wakti oo wal la aqbalaw yani wal maqsudi walmaqsud lamada bala aqbalaw adi kadhiido reed wali maqsudka hayna kadhiido hilaa kadhiidi reed saasa la diida in habaar badida rawa muslim muslim iya adis guriyey waan abi hurayraa radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagoolay aqrabu ma yakunu lcabdu odoon wali haadaw kan kadhawaash badan min rabii rabi shay inga haadaw kan kadhawaash badan walhal huwa cabdiga saajidun sajudsanyi waay see tagtiro badiya ducaa badiya yani fi sajuudi sujuudilase ducada badiya meelooyinka ducada lakaag balawna sajuuda kumid reyey rasuulka sala allahu alayh wasalam ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may golay aqrabu ma yakunu lcabdu aqrabu akwaani lcabdi odoon ahaanshidiskanka dhawash badan min rabi rabi shaynon dhawaada walhaal cabd saajidunki sajuudsan ay waay efakiruu badiya dadaw badiya ducaa ducaadi badiya fi sujuudi la sujuudadasiasa ducaada ka badiya fakaminun an lakum riwaayo kala ka daras may owlaa ini lising ajiibo mana rawa muslim muslim iya adis wariyay anhu an abi hurayrata radi allahu taala anu ana rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulka may kagore yustajaabu liaxadikum kookin walang ajiibeley ma maa lam yacjal huwa aadka diban degdegsan su-aaleed ilahay kutuugdi wal ajiibeley hadib adiban degdegsan degdegsado kuslew rasuulka nin sheegi sala allahu alayhi wasalam yaqul laxadu axadku may kagoley kad dacawtu rabbi rabigay tooge falam yustajab li an mayn ajiibna sa kagole wa canhu an abi hurayra ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may kagole yustajaabu liaxadikum aadkin yalasin ajiibe aadkin walang ajiibe yustajaab liadikum aadkin alang ajiibe wa doaris walag baleele wal ajiibe kol ajiibow kada ma yani meeta degdeg lay meegeed shaygan ada toogda ilaahay warsati ini degdeg lakisiarda me horta wal ajiibe silang arile o walaa baxaaran badan suaalne garaabgoyn suaalne ad walaa mahayto baxaaran hayne nandibet doali walag baleele ilaahay ajiibe ituba sin arile subxaana watacaala laakin ajiibowkiya maybua marmar may dhii kortay shaygi oo su-aali ini si degdeg alakiisi oo duaad ismarkiiba la aqbalo si degdeg alakiisi misma may dhii kortay shaygi ada su-aali ini oo bilaayo hakiijihaysanahay silakooka difaac mana koraanga bilaayo hakiijihaysanahayti duaadi salaka difaac taasna dhii korta ama may dhii kortay shaygi ada su-aali yani waa kay addunyo ban aragnay aakhira la ka doon isku dhii korta aakhira hoobla deer xadiis kala cadeeyey wafa yani waa kay ilaahay yani may siyey ajar fara badan iyo nicmo ya siye markaasa le ilah an intag makasbane buga inbue may intag bugunkabu ana masamaysane markaasa lay duaado addunyadi tugdimi jarto yeedi o an addunya kinkasin waliley mana kalka kofka markaasa sare mana walbana na tuubay aakira laylin agbalo faylahayt mana aakira lay keel iya faylahay yani saas kalka re duaado wala jiibe ini laakin dadaji ini gadaalandika ini aakar laybl yani wakilakisi ini bilaahilkokudifac markas wala jibel adalen degdegsato ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasul may golay yustajaabu liaxadikum axadkin alang ajiibe ma lam yacjalhu axadkantidan degdegna yaqulu axadka kagolaw ad dacawtu rabbi rabigay toobe falam yustajab mal ajiibna lima ing ajiibsaeroma ahay rabigay tuugay tuugay mal ajiibna yani saas oo kale oo sahay masalan qur-aanka markila akriya oo kale saas qur'aan wal kutufay wal kutufay wal ku daali lagi mana qur'aan o wal kutufay wal kutufay meegamar wal ku daali yalilay mana wal ku daali manaha degdegi maako daalow ma jar ajiibow kalay maun waktishalang maun ma wal ajiibi kolka ada moshidi qaabka lang ajiib ma aakhira lakisii doone me hasootay waktilay dhimana me moshidi kolka un degdeg sote kunoog daalna wal ku daali qur'aan wal kula daali o bartibesu tacjiilkiyo mana adi markaasi doada malag balaw ay dacawtu rabbi falam yustajab li ilahay tugay tugay mali ajiibna oo kale ay qur'aan akriya akriya ilaw saas isu mid laymelo le qur'aanka na tuugma ilahay latuuga ilaw ilah kalaamka yani qur'aanka falag le yani wafku ninka daaway le duaa leyen duaadi kolku mala ajiibna nagadaas mana ma lam yacjalhu axadka inti min degdeg noob degdeg bas wa yaqulu axadka may goolay degdegi bu aha kad dacawtu rabbi rabbigay tooge tooge falam yustajab li malin ajiibna saka goola wa tacjiilkaas ala diiday muttafaqun caleyh wa fi riwaayatin limuslim laa yazaalu shanu shaanag mazulaw yustajaab ini lang ajiibaw lilabdi adoon lang ajiibaw ma lam yadcu huwa axadka abdiganti untugan abisminti untugan aw bigadiacti racimin garaabagoya untugan ma lam yastacjil inti bin degdegsan wa wa fi riwaayati limuslim laa yazaalu shanu shaanag mazulaw yustajaabu ini la ajiibo lilcabdi adoon lang ajiib shaanag mazulawa ma lam yadcu huwa abdiganti untugan abismin dembe aw bikadicati raximin qaraabo gooya shentog ay walasutog senti demban hayn ilah matadaas macsidaas inseen oban hayn ama qaraabo gooya shen hayne qaraabadiis kusan habaara hayne qaraabo gooyahay ma lam yastacjil deer kale lakidi ma lam yadcu bismin ma lam yadcu bikadicati raximin ma lam yadcu ma lam yastacjil sadidas keeda lakidi ma lam yastacjil huwa cabdigantiban degdegsan qiila lah linabiy maylangara ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo mal isticjaalo degdegsado may haadayo mal istijaalu degdegsado mayaadi qaala nabiy naumay goolay yaqul cabdu odoonka ma erey kad dacawtu wakad dacawtu wakad dacawtu sareman tooga ilaahay tooga ilaahay saremana ah, welin maling agbal falam arana marang yastajib huwa rabag ajiibo lisareva fayastaxsiru lankishi laaya cinda dalika wayadacu ducaa duaadis wilaya kutabareed besoob kutabareedsun beso mal istijaalu degdego mayaadi qaala nabiy naumay goolay yaqul cabdu odoonka ma kad dacawtu toogi wakad dacawtu toogi ser falam ara ana anam aragna yastajiib huwa rabag ajiibo liyaning ajiibo marasali fayastaxsiru istixsaar wa shilaaye ay icyaa noogo walinqidaaconi shaygo fayastaxsiru gohe can iducaa yakugo cinda dalika gohe mana fayastaxsiru noogeyhan gohe alistixsaar maylinglajeede alicyaa no alicyaa noogo walinqidaacu goho ani shay shaylaku goha fayastaxsir gohe cinda dalika duaadi ku gohe wayadacu huwa aadki kutabe abdiki kutabe dua duaad dogmadi kutabe dogmadis wila wedlay mana walki ajiibi doone wedlay mana maay kutaba kala diide waan abi umamata radi allahu taala anhu qaala abi umamay gore kila lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam taas oo kale niyajar kofu muminka sidiisu duaadis laanta dajine dhowto mana may adikala jar adoonka yani hoobana jeelo duaadis yo maaqbala hadii tahay yman balaw manasi doaadis afade markaasi tuugo fade a laakin lanka faajirka doaadis yo lagbale may wali kanlay doaadis soo goto yo langfige manas waan abi umamata radi lahu taala anhu qala abu umamay golay ila lirasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka maylangare ayu ducaai ducaateeba asmacu ladheego badanyiw waktiyaala doaada eedlan dheega ilahay agbalaw jarte sala warsadi rasulka sala lahu alay salam ayu ducaai ducaateeba asmacu landheego badanyi doaada tan eed landheega ilahay ajiibaw teew wakti may ka aadanto qaala nabiy naomay golay jawfa lail hamiinka dhexdiis wa lail wilib alaakhiri dem wadubra salawaati salaabiyaala gadaalsho salawaadkaas almaktubaati lafarwen waktiyaalkaasa ducada mustajaaban dhowtua qaala nabiy naomay golay jawfa lail fi jawfi lail lelka leelka dhexdiis wa jof mana dhah olori leray leelka dhexdiis lay adlitisac dem yani leelkaas oo alaakhiri dem aminka le yani yani al jofka jawfa lail wa ayu ducaa yasmacu landheego badinyi ala nabi mare jawfa leyli fi jawfi leyl leilka darkisiya landheego badinyi alaakhira lankoro alaakhiri le alleyli tikuli madaafileyl sife leilkaas alaakhiri dem haminka deertis dembe maana deertis demdeye yani waa kaysaas duaada mustajaaban dhawtua may weley yani ambiyada ilaahay maahay saas oo kale wayasta ilahay le wayastakfiruna bilasxaari ilahabadka dhaafatin dalabaaye mana waktigaasa duaadiyo astakfurtay kulli walaba ma eedan fal badiyay rasulka ni sheegahay mana ahay nabilaahi yacqub ahay yani waa kaytiisalahayo saufa astakfir daafatinga sin dalaba doon may may lajeeda lega ilaabodka lajeedi ilaabodka key markaasa ilaahay toga kalkan duaalo waktigaas eedan ajiibe ilaabodka dadka waktulafla inahon durahayaan hada gololiha jiifu hayso wala kalen injerne hakahaaso ilahay waktigiisa lakahaaso ilahay togaso waktigaas adooda lagole i wadubura salawaati salaadiyaalki gadaalsho salawaat almaktubaati almafrudaati lafarben shanta salaadood gadaashon duaadoo lagbale wa wiilidkan duaay adina duaysoy shanta salaadood bacdisho duaadoo lagbale lilay sawaama yure xadiidka tirmidi ogala tirmid mar xadiidun ada xadiidun xadiidkaas oo xasanu waan ubadat ibni samit radi الله taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay maa cala alardi arada korshe mahaan muslimun muslim oo yadcuu tuugaw allaha tacaala bidacwatin tuugaw ilaa aata allahu ilahay siyelay o muslimkaas iyohaa dacwad yeede o saraf ali ilay canhu can lmuslimi muslimkaas she ku ilala min asui mata mitlaha mitla dacwati dacwadaas masil she ku ila waa kuti oda sheeganibu ma lam yada ma lam yadcuhu aad ka dibn togana bidmin dimbon togon o bidadiacati rahimin yani raxim gooyo sheen togone agaala rajul min alqawmi rajulka qoomka kumid mere idan markaas hadii ducaado marba ilahay walido tugo dadsiyaa nuksiru badiyaan markaas aducaa tugmada badiyaan qala lmustafa sala allahu alayhi wasalam allahu aktaru ijaabatan ilahin ajiibow ka badiya mana obisin tugdo badiyan ilahin ajiibow ka badiya kawama yure xadiska tirmidiy wa wuri wakala tirmid mare xadisun ada xadisun waay xadiskaso xasanun jisasan saxiixun o saxiixun ama saxiix cubaadat ibni samit radi allahu taala anhu an rasuul lahi sala allahu alay salam qaala rasulka may goli ma cala alardi arada korshe mahaana muslimun muslim mahaan muslimkaasoo yadcu llaha tacaala ilahay tuugaw bidacwatin tuugma tuugaw ilaa aata lahu ilahay siye kuwa cabdigaaso iyaha dacwadiyadaa siyeelay o sarafa li ilayh anhu an ilcabdi adoonka sashe ku ilah minasuuyimaatikuku ilah milaha mila dacwati dacwadaas oo kale ma lam yadcu huwa axadkin tibantoogna biismin dimbantoogan aw bigadiicati raximin garaabagoyoshen toogan wa fagala rajulun rajul may kagoolay rajulkaasoo min alqawmi qoomka kumide mer idan markaas hadii ilaahay duaadino tugno akbalaw markaasay waabnugtiru badyaaneel adducaa tugmada badyaan qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasulkin mer allahu ilahi aktaru badiye min alijaabati ilahay na ajiibo ka badiya rawaamay uriy xadiska tirmidi kale tirmidi xadisasan saai warawaamay kale wuriya xadiska alxaakimu min riwaayati abi saciid abi saciid riwaayadis wazada huwa xaakim may kordhiyay fi fi lxadisi o yadakira huwa ala keediye ana duaadi aakhira lambanike o yadakira huwa ala keediye ilaa aataahu lahu iya o sarafa canhu min asui mila o sarafa ilahi ilay canhu an an lmuslimi muslimka heshe min asui humaate heshe mila mila duaay duadas misilse ku ilaw duaadi naftiela kasiye misma e wala kijihaysnaayo mate wala kooka ile misma e aakira o yadakira watoye isida o yadakira ala keediye law lilmuslimiyan keediye min ajri ajarayse milaha mila dacwati wa dacwadiisa tuugdaay tolamid e oo ajareen keediyo aakira hoblade reed waato inta kuhelitan inta kusheel ilah inte anma kasbane geerkedi tuugasi tuugtitawyelalay manar ay وعan iبni cabاsin رadi الlahu taala canهum ana rasuul الlahi sala الlahu عlaه وsalam kana rasuulka may haaday yaqul rasuulka nika gola haadi cinda alkarbi kurba agdiya may ka golay ducaa lkarbi a la ilaha ila الlah الcaظim الxalim la ilaha ila الlah rab الcarshi الcaظim la ilaha ila الlah rab الsamawat rab الsamawati وrab اlarضi وrab الcarshi الkarim sa ka golay ducaa lkarbi a lanka marki kurba goboto duaadan rasulka duaa isla jiri can ibni cabaasin radi allahu taala canhuma ana rasuul الlahi sala الlahu عlaه وasalam kana rasuulka may haaday yaqul rasuulka ninka goolo haaday sala lahu alayه wasalam cinda alkarbi kurbad agdiya may ka goolay laa ilaha ilah kalmajar ila lahu ilahi maayo allahaaso alcadiim win allahaaso alxaliimo degsidaayo dulgaadadaw oo adoomonka cigaabkan inda dejiyaan alla subxaana watacaala xaliim waay lan dulqaadadaw oo dadkan ahlu macsida oo gaalada oo kale cadaabsho maasida ilahay in suge inkaadiye mana yo wal hadlaaya yanga fiiriye ilahay inkaadiye indulgaadaw cadaabka makadadejiya alxaliim ali dulgaadadaw laa ilaha ilaha kalmajar ila lahu ilahi maayn allah soo rablcarshi carshig rabi shay eh carshigi alcadiimi wiina laa yani carshig wala shiraysan sheegi khalqiga oo dhan ilahay rabingaya carshig walana sheegay maybua aclamu makhluuqaat ilahi taala ilahi wali khalqi mayn kuwiina carshig yan kuwiin todobada samaa todobada arda kuwiinya carshig mana carshig ol kas wiin kalka rablcarshi wala lang arire carshigi oo khalqigan kuwiinay dhon hadi rabang nagadi wali kala herin rabingaywa rablcarshi carshigi rabi shahay arshigaaso alcadiim laa ilaha ila kalmajar ila lah ilah ma allahaaso rab samaawaati todobada samaawaad rabi shoce wa rab lardi todoba rabi shoce wa rab lcarshi carshi rabishe arshigi alkarimi wanaagsana rabishena daaolkarbi tanalkaduasreeyeen mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq waay baabu karaamaati lawliyaay awliyada karaamaadkoodi ambaabay wa fadlin fadlil yani waa kay awliyaay awliyada fadlagoodi ambaabay baabu karaamaati lawliyaay awliyada ilaahay yani karaamadoodi ambaabay i wafadlin fadlil yani awliyaay awliyada fadlashoyen baabay qaala lahu tacaala ilahay may ka golay alaa woyaay ina awliya allah ilahay awliyadiis ilahay hanita waliya laa kawfun obsa calayhim alal awliyaay awliyadaas korse obsa mahaan yani ma obsadaayen hortiyo kiyaamar ma obsadaayen walaa hum mahane yaxzanuuna ku murgoodaayo tiriyooda olaasitin arfitin seeran ma ahaan mana tiriyoodayen mana murgoodaayen ay kalkun awlid ala subxaana wataala tilmaamay awlid ay awlid aladina haniyo awlid lana amanu rumayan iman suubon lakuhali wakanu haden yataguna kuwa obsadi haden aliman walcamal saalix lakuhali aliman maca taqwa hani lakuhali hanasa ilahay awlidisa lahum lilawliyaai awlid maylayna albushra bishaariya layin fi lxayaati nololo dhatiya bishaare kalayin xayaatadi addunya dhawayti nololon addunyana bishaare kalayin wa fi laakhirati walahum albushra layin fi laakhirati aakhiran bishaare kalayin laa tabdila kubedela mahan likalimaat ilah ilahay kalimaadsa kubedela mahan dalika almadkuru madkuurkaas kaase huwa madkuurkaas keliya iyo alfawz liban eh alcadiim win eh liban adil kasa winba kaasoo re alla subxana wataala alaa hoya ina wliya allah ilahay awlidis laa kaofun ofta alayhim ala awliya awlidaas korsoobsi mahan walaa mahan yacdanuna ku murgooda firinyodo mahan aladina kuwi waay awlid ilahay aamanu rumaayen o alla i naba rumeeyen walba la rumeeya rumaayen wa kaanuu had yataguna ku dhowrsadaayo obsuba haadeen lahum lahum lilawliyaa mayleyna albushraa bishaariya lahin fi lxayaati nolol adunya dho ayta bishaaraka lahin ay bishaaradaas rasulka marki warsadan bishaari lahinta la yani aru'ya saalixatu yani waa kay oo yaraa o turaaki leray ilama suufun oo is aragaw mislan aragaw oo kale bishaari lahin wa fi lxayaati nolol dhadi adunya dho wafi laakiratina bishaari ka lahin laa tabdila koo bedelo mahan likalimaati la ilahi kalimaat bedel dalika almadkuru madkuurkaasoo bishaaradaasay alfawz huwa alfawz liban waay fawzkaasoo alcadiim weyn waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay wahuzi jiljil ilayki maryamoy intikeadi jiljiloy bijidci naklati timirti yani waa kay jilidka jiljiloy tusaaqid hoobide calayki kolka rudaban timir janiyan oo guyan weliba janiyan majniyan lagurdahi hoobide kayd fakuli an washrabi dhan dalangari mana kalku karaamadi walkumid oo aayaad aayad ilaahay sheegdi wahusii jiljil yaler ilaykeedan dikee jiljilo xarikii dhaqdhaqaaji rux geedaba rux aleri mana ay may aayad yani waa kay masalan baililahadlahay maryama yani maryama yani nabiyullaahi ciisa aadis maryama elilahadlahay markiya yani gobooymi inbatay meelinbati mashrigashe meelirida kubaasishe inbatay gobooymo inbati ha goboyso sarsiya bigudrat illaahi tacaala unug xamle meele uurka gaadi ay yani jibrila faragsha afoofi kadaas yani kaxamli unugka gaadi mana oo kalku yani binaanka leskubati unug boloola waabo isla marki bolooladi waaba dhalow bu kalkun diyaar bu mana markaasa yaabtay obsatay gabalkiina umulasamalaroogda kalku yani bigudrati illaahi redmaylara jirjiroy geedkunle may qofka hooba bilaanta hoob dhal badana may baloogiya aha unguru badan iyo walaan baahadaas mana xanuunka bobdi daraabiye walaa aantoon bahadaas kalkun langna meelo malaroog umulasa malaroog bes walan waxyoogemaylar geedkan injegin iyaun awoodan kamila walakin ridani sulen jiljil karaami kumid asu kalku geed injegin mili kukooya karaami kumid asu jiljil ilayka adindikaa jiljil bijidci naklati nakiili dadibshe nakiilin oo geedko injegin milikayaali jiljilo lari mana tusaagid hiya naklada hoobiyaasi calayki ad korkawa rubdaaban timirgooyin iyo hoobiyaasi janiyan madiniyan laguridaw ahe kolkan yani saaso eeda yani faydilato umulas bilaanto umielantay oo kale kukaadlaaya dadka umulasa mase takatiirta oo kale eh yani mielantay kukaad timirtan kaontalileyman dhiiga nagaas timirtan odali dhiig bahaas dhiiga timirtaa nagaas ayadan ala kukaadle mana laanto timirtalan gadaw maran o umulas umulas en oo kale yani waa kay saaso timirta faida badan alet mana meel badan iyo qur-aanka lamaana ah lilada waa kay jiljiloy umulmiyhiidi ah, onoga dhalo doonte timirtan jiljiloy akin hobadaas fakuli reed aan washrabi waana dhang dhamawkana manaa bi hoosiya yani unohy meliye unug unug dhalaasi hoosiya ilahay biyan kuburgiy biyon melog waraab tangna waa kay timirtumaskuanga leri qaala allahu tacaala ilahay may kagoolay kulama inkastoo dakala galo calayha calaa maryama zakariya an gala almixraaba kolka ingalo wajada may bahelaay nabilahi zakari cindaha cinda maryam siskanga kahelaay qaala zakariya ma ere ya rabbi ya maryam maryamoy amey melme lakyadkin hadi hada dacaamkankasinkukoy gibir yar oo oh, unug yar oo oh, maban hadalaana dhiribka jar mana yala hadalay inta kinkukoy qaalat um. mersay maryama huwa dacaamkan kan min cindi illahi agdisa ku ahaad may weli in allaha ilaahey yarzuq huwa ala man kofki yashaa ilahay doon bigayri xisaabin irzaage ah xisaab laana irzaage ilahay lanki doon wal man hisaaba ilahay sikasi walka siya ah kalku maxalushaahid hadumay bua gibirtan oo maryame eh maryamulbatol yani o waa ka ilahay kudurigis unug yar etaadalahayto ungurug baalilinsheenay karami kumidatoa ilan yanaba mahayna karamua lanka walaa yani qof wal oo kale khaarigulcaada caadadan walgaririya hadi la arag caadadan walgariya hadi la arag oo lang naba ena laka arag mucjizu walere mana laakin umudo oo nabagaas umudid walilka arag on karami lere kulama dakala huwa kulama dakala zakariya nabilahi zakariya gal aleyhi alaa maryam maryamo korseen galoob almixraaba kolki ingaloob kolki kijarti micraab wajada ma helaayo cindaha cinda maryam ay ka helaayo risan irsaagya ka helaayo inguri baaliya yaale nugdi qaala markaasa zakariimay kagoly ya maryamo maryamoy anay meelmeelakiyada sugnaadi hada dacaam dacaamka unta kin kagoy risugan kan qaalad meelaasay huwa risugan min cindi illahi ilahi agtisa kuaad in allaha taala ilahay yarsuku ilahi irsaagay man yashaa ilahi doon bigayri saamin irsaagasaraasi waqaala lahu tacaala ilahay may kala wadkur sl nabilahi mahamed o id hortay ictazaltomo isin dheeraten hum yani dadki o qoomkin kudheeraten hum alqoma qoomki kudheeraten wamana kudheeraten yacbuduna yo aabudahan ila lah ilahin kudheeran ma laailina haal isinku goolen faawuu dumuma ila lkahfi godun dumuma yanshur hifidiya lakum isin rabukum rabin min raxmati raxmadiisa shesin kufidiya wayuhayi rabaga diyaariya lakum isin min amrikum amarkin mirfaqan makaana dhimreed makaana dhimriyeysado sin diyaariye وqrاd argaas hay tara argaas shanta irida argaas ida waktigi dalac salatob tazawar tamil iladaaso argaas yani an kahfihim kahfi asxaab lkahfi asxaab lkahf godsok iladaas dat lyamini jihat lyamini yamin jeedian iladaas waida garabat hiya shamsiyadidiyaason tafrilu iladaas umyaku iladaas zata shimal jihata shimal bidi jeedian iladaas argaaso karaami kumidata dad ilahay darkisan goeno oomsho wala salamka caabudaayen ku tabeeno ilahay waaxid wa ilahay waaxidmidiskaleno meelogoone suteelen oo cuslo sameeyen cuslo waid ictazaltum ala ilahay cuslogegatilmaamahay wadakurs wahay wadakurus nabilahi macamado id wakta ictazaltum isin fogaaten asaabulkahaf dhalinyartiyelahadalahay ictazaltum isin fogaaten alqoma gaaladi kufogaaten qoomki kin kufogaaten wamaagina kufogaaten yacbuduna yucaabudayen ilahay keyrti caabudayen kufogaaten ila allah ilahay kufogaana ma fa aw aailina haal isin ka ina fogaateen fogaaten faawudumuma faawudumuma faawudumuma ilalkahfi godkonti kaendumuma yanshura fidiya lakum isin rabukum rabi min raxmati raxmati rabi rabig raxmadiisa olasin fidiye wayuhayi rabiga diyaariya lakum isin min amrikum amarkigashe mirfagan makaanidhin makaana huslees ama makaana dhin reesdowsin diyaariye watara antaad aragaas mukhaadabow ashamsa iriida aragaase adilaay idaa waktigi dalac dalad iriidiyahatalku wareejiye ilan gabalka god ho daboolon laha ina dhahgalen meeliya ilahay nturmo karidi walabituu fi kahfin alaasa miati siniina wasdaatu tiscanta la yani saddex boqol sin iyo nayaw sagaal iya meelo nagaad sad boqol sin iya meelo kajara kolka ididin hoob kofkun taabaton dooriyaas hay doorine daraadiye dini kumaraasanileyi dini midgeediyo kumaraas markaon dini bideeda kumaraas mana godkiisho ma katoosas gobtaasi katoosan yani ma katoosaton watara ad aragaas ashamsa ididi aragaas idaa waktigi balaa dalatiya shamsad tazawar tamilu ildaas aragaas cankahatin godkooda ku iladaas daat alyamiini jihat alyamiini binig midkeeda iladaas waidaa walka arabad hiya shamsada dhidon tagrilu ku tabaas tagrilu tatruku ku tabaas tagrilu tatruku hiya shamsadi ku tabaase hum ascaab alkahf iya ku tabaas daata shimaali jihata shimaali bidi jiheedi an tabaas suuratulkahf kolkan dadkaas dadalinyaraho ilahay dartis unkuhoyno goomsha unku been ahaayen ilahay awoodis meelaha kumuujiy subxaana watacaala sadex boqol sin iya yani sagaal sana sadex boqol iyo sagaal sana melka jiran manin isbedeln adhowtisig kuben waan abi muhamadin abi muhamed maylik uriye cabdiraحman ahi cabdiraحman bin abi bakr bin abi bakrin sidik radi allahu taala anhuma ana yani asxaaba sufati dirsad asxaabteedi ana asxaaba sufa kaanu may haadeen unaasa dadya haadeen fuqaraa fakirin waana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nabi naw may kagooley maratan fi maratin tookado may kagooley man kana lanki cindahu cinda manka bis dhacaamulka naynilam goof dhacaansho haadi falyadhab huwa manka lataboy bisaalisin ko saddehaad waman kana lankihaade cindahu cinda man manka bis dhacaamu arbacatin afar gof dhacaamlka filan haadin falyadhab lataboy bikhamisin ko shanaad bisaadisin ko lihaad lataboy aw kama qala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkiisa dikagolay oo kale wa ana aba bakrin ariki cabdiramaan bin abi bakar hadalahaye awkay ababakar e radiallahu ana aba bakrin awkay abubakar e radiallahu taala an jaa kooyay bialaasatin sad gof ay dilinsheeni wandalaga nabiy nabagna latabi sala allahu alayhi wasalam bicasharatin tuman gof ya latabi wain wain waana aba bakrina tacashaa abubakar cashay cinda nabiy nabaga disa ka cashay sala allahu alayhi wasalam marki markaas marka martadi idisheen i hadana yani rasulka nagada meel ka cashay rasulka saaxibshaha meela ka cashay uma labisa huwa abubakar anigaadi hataa salla abubakar inte katukudo alcisha isha katukud uma rajac abubakar anagdi faja abubakar koy bacdama mala marki tabi bacdige min alayli aminkaise tabay ma ziman insha allahu ilahay doonay tabi bacdisha iyo koy marki mudo la beeray afarta shan saa melo saliro yasku koy qaalat imraatu imraatu abi bakrin abi bakar zawjadis lah li abi bakar may ngartay ma xabasaka may hakoodaay an adyaafika martidita may hakoodaay martaba idisheentay mayan kuta afurtay an kudaay si qaala abubakar mayr awa ma cashayti ma cashasayna miya him aladyafa martida casho masina miya ama cashayt ma casho sina miya him aladyafa martida casho masine qaala merta abow diiden casho siya laakin yo diiden hataa tajiya inti ad kakooya diiden wa inti lanki idilaahi kakooya walma amanoren wagad caralo ahlu beedkin bandhiken wagad caralo ahlu beedkin bandhikeena calayhim cala aladyafi martidi korshoon bandhiken gurigin waa ku ama erin yani qaala cabdiraحman hadalahaya maylia qala cabdiramaan may kagolay fadahabtu ana ana tabi horta cabdiramaan idi aha idi anin wineey isku tabi isku bahe fadahabtu tabi ana ana cabdiramaan aha tabi cabdiramaan bin abiya karadala faktabatu dhomad yeeri inti awkay dhirafa ogaay horta su dhomad yeeri faqaala abi awkay inwere mere ya untaru dogonkineyo sayari mana awe dogonki dilka dhaafi dogon waabeya martidiba marta saaro waayo sayari mana ya untaru dogonkineyo fajadaca abi awkay sangoy sangoy mana yani may indo ay wundar yani shatama oo kale ay ayo mana wunfar mana may bua ka jacfar wajundub wagunfud oo kale shatmun e ya jahil ya kadig jahilkinayo ya axmago dogonkinayo ya tagiru silusaay agri silusaay ya safiy ya laimu kuli nagla fajadaca sangoy jadaca allahu anfaka sanka lakoo gooyiya yari mana ay gadacahu wahada cala sabili jari lcaada cinda algalab marki dadka carabta dirfan oo kale saas oo kale lahay la ala sabil gasi inisanka ilahay kagooy mangasidhay laakin yani wa ka oo dhirif ahaan saasa garan fajadaca abi aw kay san gooy jadaca allahu anfaka sanka ala koo gooya iya yaray anaan imana wasaba abi aw kay ay dogon ta ay aw kay anasali ano kala anaan wagala abi aw kay meray dasi markidiyan seeday kulu isigna ama la hanian lakum farax masin sugnaane bogonso masin ama walawal sinseeniba may sugda ama asadnlamala bilaaway amay saari mana kulu ama lahaniyan lakum bogabso masin sugnaane farax masin sugnaane ama saari mana wallahi kadhaaraday laa adcamu ana ana ma aamaw hu adacaam adacaamkan abadan maama mana oo an lebi sugaasan maba aamaw madhaaradiba mana abubakar qala abu qaala cabdiraxmaan may ka golay wa aymullahi ilaahay barakadiis yaga sami dhaartay haatey maa kuna unamahaan naakudu naxnu uni gaadan mahaan naakuna un mahaan naakudu naxnu inu gaadan mahaan min min lukmatin kuus gaadan mahaan hooridi kuus maku gaadn ilaa rabaa cabdiramaan sun koy hooridi alamurna ilaa rabaa ziyaaday min asfaliha asfali lukmati kuuskaas hoostis may ziyaadayey aktar wal badan mina min alukmati ku badan kuuska hooka gaado kuuska kuwin hoosa ku bee karaamu mana karaamadi ka dhaajir hataa shab hataa shabicu ilaa kudherigan dadki firoogi dhan kudherigan wasaarat hiya adcimadi dacaamki may haatay isku firi wasaarat hiya adcimada may haatay aktarati badan iyo haatay min maagi badan kaanat hiya adcimada haatay qabla dalika markaas hortiya haatay qabla dalika alwakti waktigaas kaase hortiya wali haatay ti ku badan iya nagta adcimadi hooradii foolba afufa maayta wala hosaako afufa afusa maayta fanadara abu bakrin walami walami siritiya neg fanadara abubakrin abubakar daymoodi ilayha ila gascati hooridi iyo daymoodi faqaala abubakar liimraati imraati abi bakar abi bakar soojidiis mayngaray yaa ukta bani firasi reer banu firas walaalisoy iyo gabilkasan dalasi yaa ukta bani firasin reer banu firas walaalisoy ya bua ma hada dacaamu dacamka may hayo dacamta ahaykan gaalad meertay laamaya dacamka gaalad meertay laamaya mooshi walkalme laamaya mahaan laa tususaidile gaalad meertay laamaya وaqurati cayni ilay godoob sheeka dhaarday lahiya adcimada alana hadiya aktaru sii badan ata minha min aladcimati adcimada sii hordhaanhayta ta kusii badan tu mana lahiya adcimada alana hadiya aktaru sii badan ata minha min aladcimati dacaamki hordhaanhayta ta ku badan qabla dalika alakli ama horteed ama horte walihayti hata ku badanta fi talaati maraad ila sida took jibaar hata ku badanta yaabwate fakala abu bakrin abubakar sun yani oo dhayra dhaarday waan dhaarti guriya aami minha min aladcimati ama minhaa min alkascati hooradiya ku aami waqaala abubakar may ka goolay dhaartitis inama inkalmahane kana dalika alxalifu dhaartas taase may haatay mila shaydaane ku haatay dhirafo shaydaanka ku ayortman dhirafkus inama kana dalika alxalifu dhaarkas taase may haaday min ashaydaani shaydaan ishe ku aad yani yamiina wan lijeed yani huwa abubakar may lijeede yaminahu yamin abi bakri abi bakr dhaartisan dhaarti an hooday dhaardaay walahi maamawlahay miraf shaydan ay shay wadadiy ari kunagri kubay dhaartitay guri yani guriyeed uma akala abu bakr ami mina min alkascati hooradi she lugmatan kuuska ku ami uma camala abu bakr hunbari ha alkascata ila nabiya hunbari siditiya bambute wal yaabadiyay ila nabiya hunbari sala lahu alay salam faasbacat ilkascatu hooradi haati cindahu cinda nabiy nabogdisa waa baraysati faasbacat ilkascatu booradii waa bariisatay cinda inda nabiy waa bariisatay sidian bus cabdiramaan hadalaha maera wakana baynana una benkan wa bayna qoomin qoom dahdaan may haaday ahadun balan iyo haaday uni qoom dataan iyo ma yaalay balan ayaali famalal ajalu ajalina tabti famalaa tabti alajalu mudadina dhamaati qoom inuu muslimiintana balan dataan yaali inti malisaabadaw dhisan ajalina dhamaatay balanki dhamaadi kolkun weeraran jeedniyo fatafaragna shaltabini ciidanka isnaa casharata mun ilama iyo shaltabini rajula min rajulin uma ilam amir lawali uma ilam amir yala samey oo amirka sob maca kuli rajulin oo minhu minid macashar kumidan unaasun dad macasha iin amirka sob ciidan oo allahu yaclam elikira allahu ilahay lay aclam ogi kam maca kuli rajulin rajul kasta macasha walihaadi ilahay lay ogi fatafaragna shaltabni isnay cashara tumun ilama iya shaltabni rajula min rajul tuma ilam gof amirin ayanagani maca kuli rajulin rajul kasta macasha minhu min sana cashar sumi lamada kumid e maca shay may haaday unaasun dadoo allahu ilahay lay aclamu ogi kameega maca kuli rajulin rajulkas maca shay haada ilahay lay ogi faakaluyo dhong aamin sumi lama qof oo walisadhalisar ilahay lay ogi kikasaba ye hooridi horto la dhikay waana aamin mucjizum maybua karaamua faakalu aamin minha min alkascati hooridi lay ku aamin ajmacuna antaas ciidin e hooridi ku aamin wa fi riwaayatin faxalafta abu bakrin dhaaradi laa yadcamum aaman hu acam acamka aman faclafat lmaratu bilamaytdaarati laa tacam hiya iyena aman hu acam faclafa layf hal qof martay ho hobahay suna dhaardi aw iladyaaf ama martidiyona dhaarden anlaa yacam layf leefkan aman hu acam aman hal leef hoob o yacamo adyaafti naftiyo oo badnaayan aman hu acamka aman hataa yacama huwa abubakar inti ku ama huwa acama acamka ku ama mana lan kastaba dhaardi diroogi martadii halinka ho ho badan ahaayeen awjadi kulisho dhaarde unu dhang maamanoobadibangaaman faqaala abubakrin abubakar kasabakana faqaala abubakrin abubakar may ka goray hadihi tan haylyamiinu dhaartan ana dhaaradi yani huwa abubakar may nijeede yamin nijeede dalika ishaaradaasa yamiinkanaa eeda mudan hadina sidila yani faqaala abubakrin mer hadihi tan yamini hadihi tan oo yamini dhaartay min ashaydaan ku aatee dhaartan dhaar shaydan isa kakoor fadacaahu abubakar weri bitacami daamkan weri faakala abubakar ami waakalu dadkina amin martididi dagro fajaclu gud kale laa yarfacunan kor wala lugmatan kus ilaa rabat kornaglaas ziyaadas rabatilay rabaahool elifilkatege hadina sautanita ladi rabat isku macna lay laa yarfacuna lugmatan kor walan ilaa rabat ziyaadas hiya lugmadi min asfali asfali lugma lugmadii hoos iraasha ku ziyaadas aksar halay ko badan minha min alugmati lugmadi ku badan mana faqaala nabiy naumay kagoolay sala allahu alayhi wasalam maya faqaala abubakrin de abubakar awedide ya ukta bani firas reer banu firas walaalisoy ma hado dacaamu dacaamtum ey faqaala meertay wakurati cayni ilay gubowsig yakadhaaraday e sururiha sururi cayni ilay gubowsish yakadhaaraday inaha ina alkascata hooradon tange alana hadii la aktar uti badan atumina min alkasca hoorad ku badanta qabla ay nakula un aangna horteed qabla an nakula naxnu un aangna horteed hata ku badantua faakalu amen وabacata abu bakr diri biha bilkascati hooridi ala diri ila nabi naba an diri sala الlahu alayه wasalam fadakara huwa cabdiraحman may sheegay fadakara huwa cabdiraحman may sheegay anahu ana aba bakr ba akala minha ini ku aami fadakara huwa abu bakr may sheegay may fadakara huwa cabdiraحman unoge may sheegay anahu ana aba bakr aba bakr ba akala huwa abu bakr aamay minha min alkascati hoorad ku aami mana ay yani saas wa bidacami baakada mismamayba wabacataad diray wabacata abubakar diray biha bilkascatiya diray ila nabiyin diray sala allahu alayه wasalam fadakara cabdiraxmaan may sheegay anahu ana nabiya wa fadakara huwa cabdiraxmaan may sheegay anahu abubakar yobaammoodi hadi kalkun rasulka linjesunam fadakara huwa cabdiraxmaan may sheegay anahu ana nabiya nabag ba akala nabiy nabag iniamay sala allahu alayه wasalam minha min alkascati dooridi goaami saasa sheeg wa fi riwaayati ina ababakar qaala li cabdiraxmaan may ngaray dunaka laazim adiyaafaka martida laazim martidin anatakinsheena laazim ahay fa ini anumundaligum kitabawi ahaa ila nabiy antabay sala allahu alayh wasalam fafrug farug nagoy min qarahum qaraldayfi alyaafi martidin hange martasoorshuku farug nagoy qabla an aji ana koy hortees horte inti anan koyni sasun martadooshkin koyer mana faafrug faru aninasugdoy faafrug anta farug nagoy yani kufar kufar holay kufarug nagoy min girahum giral alyaafi martidin ana sheeni marta soorsho kufaarug nagoy algira ma yugdamu lilayf min aطcaam lanka martada walalan giriya gira lira marta soorsho ngulsintiyo kufaarug nagoy marta soorsho fandalaga cabdiraحman tabi faataa seedi cabdiraحman hum alyaasiya bimagiyan seedi cindahu cinda cabdiraحman cabdiraحman asbisaadin faqaala cabdiraحman may kagol adcimu ama gurig ama aha ama sinsana faqaalu meran ayna rabu manzilina gurigan maliki awe qala cabdiraman marda abcam walaasusudhaafa aman guriga nusinshen gaalo maren ma naxnu numihini biakilina ku ama mihin hataa yajiya rabul manzilina hataa yajiya maliku manzilina gurigan lankilaha intika koya walma amano ereg mana qala cabdiraman marda taas ma e eh, igbal no agbala cana una no agbala miraaku martasoorki no agbala sa martasoornay gurigalafadaasinsheegnay ama may weli fa inahu ina abi awkay ah, in ja abi awkay ah, abubakar hadi koyo walam walhaal lam tadcamu isin aangna kooyab lanalgayana aw kay jiri sayxanaage ogaahaan hata no amaari mana lanalgayana lakulungnay lakulungnay minu min abi aw kaheshe lakulungnay walikulkulmana kulkulmana hada no ama faabow diiden facaraftu kasi facraftu may kasay anahu ana abi aw kaydi yajidu huwa abi aw ka ini dhirfaw calaya korkay indhirfa kasi yajidu yaklabu dhirfaw calaya korkay indhirfaw saasa kasi falama jaa abi aw kay marki kooya tanaxaytonam goorto yani wujidadadi tanaxaytu dheeradi e ibtacadtu dheeradi wasatartu isasuri canhu an abi kowta dhirafka kulaalki ay kaydina gale isasuriyer faqaal abi awkay meeray ma sanactum idiyi daskiroogel ma sanactum may soo bideen faakbaro n kabreen hu abi awkay n kabren faqaala abi awkay meeray ya cabdiraحman in weri booska kajaran ya cabdiraحman cabdiraحman o sa yeri fasakatu anin amus yeri uma qaala abi ya cabdiraحman fasakatu amus yeri faqaala abi ya kuntaru dagonkaneyo akasamtu calayka korkaaka qaaraday in kunta hadii asa tasmac ki dheego anta kidhegki soobka dheego hadii asab lama jita koytayari mana o idheegaha soob dogonkan koyari mana fakarajtu habahiyari waaba dhaardakay lanka dhaar dhaar falay walan baar falay aksamtu calayka bayari korkaaka dhaaraday in kunta tasmacu sawti hadii soobka dheegaha soob lama jita koytay o koytay yaabua fakarajtu habahiyari fakultu law mayngaray sal a hortantianinkabood sal suaal aliyaafaka martida warsay martidin lay walwarsay iyo markhaati eh fakaalo merena sadaka huwa ibnaga roa sheegi runtis waay hataa huwa ibnaga lakoy naauna nin lakoy cabdiramaan bibi dacaami nin lakoy fakaal cabdiramaan merere inama intadartumu isinlay sugaasan miya ni ani sugaasan miya a usu horto yani hoolis kobsadayre isinlay han o yani waa kay sugaay miya inama ntadartum isin sugaasananian wallahi kadaarday laa acmu maamawhu acama alaylataari mana wasinjeanibamangaanwayta haftayma saareen wallahi kadaarday faqala laakaruna hanikermeeren wallahi kadaardani unon laa nacmu naxnu unama amanhu acama hataa tadcama anta ilaa ku amas kuwa acama ku amas faqala abubakar may kagoolay way lakum ilaagin ma lakum ma sabata lakum mayta insugnaadi yadi daste etin martuse etin laa takbulon ang agbalaan ana ulgiraakum martusoorkin ninku agbalaan daste martuse ehaytangadi marti maysadani wela yani maantana walibsansi mayna dhaarada aysan laa takbaluna ma akbalana laa ma lakum maytin sugnaadi way lakum ilakin ma lakum ma sabata lakum laa takbaluna isin akbalaan ana unagansin ku akbalaan biraakum martasorki haati shen dacaamaka dacaamaki dacaamka shen zoojidisa ladala mismay cabdiraman haati shen cabdiraman anta dacaamaka dacaamka shen cabdiraman dacaamaka faja cabdiraman ko bibi aami fawala abubakar diji yada yada abibakr na dijiyey cala acaami kadijiyey faqal abubakr mar bismi illaahi ilahay magaashe ka bilaawe alula alyamin lula dhaartitay ulo min ashayaan dirib shayaan shika koytihayt fakala abubakr ami wa kalo yonaami mutafaq aleyh bawlu gunsar bikinin alakri mucjamatin madmunatin lagodi uma nunin alakri nunta so sakinatin uma sain alakri kalasoo muhalatatin lisadrabis wahuwa gunsar maylinlajeeda algabiyu kana dogon ka aljahil jahilka wa qawluhu qawlu cabdiraحman cabdiraحman golshay fajadaca ka goli ey shatama abi awkay aaye hu cabdiraحman aayo waljadcu macnaha algadcu gooyo jadaca allahu anfaka oka wa qawluhu qawl cabdiraحman yajidu dhirfe ala yari huwa bikasri jimi alakri yajid e yaklabu dhirfe lay wallahu aclam